أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka shan iyo soddonaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku soo jiray qaybtii ku saabsanayd fawaa'idu muhimatun fi الصلاة على نبي الأمة مع تحيات وحديث علي إخوانكم في cali منهج xadiidkiisa almushaari ilayhi la tilmaamay awalan marka ugu horeysa la tilmaamay akhrajahu طabaraaniyu waxaa soo saaray طabaraani biisnaadin laysa bihi ba'sun wuxuu ku soo saaray biisnaadin laysa bihi ba'sun sanad aan dhibaato ku sugnayn buu ku soo saaray culamada qaarkood sanadka laftiisa waa ka hadleen waana daciifiyeen wa fiihi alfaadun gariibatun ruwiyatha mashruuxatan fi kitaabi fadli nabiyi sal allahu alayh wasalam liabilxasan bin faris wa fiihi waxaa ku sugan alfaadun erayo gariibatun gariiba ku jira xadiidkaas oo ruwiyataha la soo wariyey kitaabka asalka wuxuu u dabdinayaa ruwituha laakiin waxaad moodaa inay ku saxan tahay ruwiyataha inay ka sii fiican tahay ruwiyatuha haddii la odhan lahaa lafteedana waxay noqonaysaa waa lay soo wariyey ruwiyatha waa la soo wariyey alfaadda mashruuxatan xaal ay sharxantaha la soo wariyey fii kitaabi fadli nabiyi sala allahu alayh wasalam fadliga nebiga kitaabka ku saabsan ee liabilxasan ibni lfaris abilxasan ibnu lfaris uu leeyahay waqad dakara ashaaficiyatu waxay sheegeen culammada shaaficiyadu ana rajulan low xalafa layusaliyanna cala anabiy sala allahu alay wasalam afdala asalaati hadduu ku dhaarto nin layusaliyanna inuu ku sallin doono oo ku sallin doono cala anabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga afdala asalaati salli kii ugu fadliga badnaa inuu ku sallin doono hadduu nin ku dhaarto fatariiqu lbiri samafalka waddadeedu siduu dhaartiisii dembi ugaga baxsanayaa an yusallia cala anabiyi sala allahu alayh wasalam waa inuu ku salliyo nebiga sala allahu alayh wasalam oo ugu salliyo allaahuma salli calaa muxammadin kulama dakarahu aldaakiruuna wasaha can dikrihi alghaafiluun allaahuma ilaahayow salli ku salli calaa muxammadin muxamed sala allahu alayh wasalam ku salli kulamaa dakarahu daakiruun mar kastay xusaan kuwa xusayaa oo ay nebiga sala allahu alayh wasalam sheegaan ku salli mar kastay xusaan oo soo qaadaan wasaha can dikrihi alghaafiluun iyo mar kastay ka mooganaadaan xuskiisa kuwa markaa ka mooganaanaya ama ka haafil noqonaya ka sahwiyayaa mar kastay ka sahwiyaanna ilaahu ku salli wa qaala annawawiyu wuxuu yidhi nawowi waasawaabu aladii yanbagi aljasmu bihi sida saxan ee ay habboon tahay in la qatciyo ama la jazmiyo la gooyo aan laga shakinin an yuqaala waa in la yidhaahdo allaahuma salli calaa muxamadi wacala aali muxamadi kama sallayta calaa ibraahiima alxadiida ay akmil alxadiida xadiidka dhammaystir waxa uu tilmaamay alimaamu nawawi isagoo hadalka culamo shaaficiya ay yidhaahdeen ama culammada shaaficiyadu ay yidhaahdeen uu tacaqubayo sida biriga uu ula imanayo iyo dhaartiisii ugu samafalayo ee dembi uga baxsanayaa aynay habboon tahay in la qadciyaa waxa weeye salaatu libraahimiya inuu nebiga ugu salliyo sala allahu aleyh wasalam taasaa waxay tahay afdalu kayfiya si nebiga loogu salliyo sida ugu fadliga badan marka taa uu dembiga kaga baxsanaya birigii kula imanaya dhaartiisii ku oofinayaa waxay noqonaysaa salaatu libraahiimiya waayo kayfiyada nebigu sala allahu aleyh wasalam sheegay kayfiye u beegtoomi kartaa ma jirto ama la fadli noqon kartaa waqad tacaqabahu jamaacatu min almuta'akhiriin hadalkan nawawi waa tacaqubeen oo waa ka daba tageen iyagoo tilmaamaya inayna isa ahayn atacaqub waa in marka waxa weeye waa masalada marka la radiyo oo inta laga daba tago marka markaysagaa la yidhaahdo sidaa ma aha ayaa tacaqubka loo isticmaalaa waa tafacul min alcaqib marka tacaqubki wuxuu noqonayaa cirbin bimacnaa waa ka daba tageenoo warkaa waxay yidhahdeen sidaas si aan ahayn baa ka saxan biannahu laysa fi lkayfiyatayn almadkuuratayni maa yadullu calaa subuuti alafdaliyati fiihima min xaysu naqlu waxay ku tacaqubeen oo warkaa nawowi ay kaga daba tageen inay yidhaahdeen labada kayfiyo midnaba kuma sugna ee la sheegay hadday tahay kayfiyada kulamaa dakarahu daakiruuna wasaha can dikrihi alghaafiluun iyo hadday tahay kayfiyada alsalaatu alibraahimiya labada kayfiyadood ama labadaa qaab ee nebiga loogu sallinayo sala allahu alayh wasalam midnaba kuma jirta bay yidhaahdeen maa yadullu wax ku tusinaya calaa hubuuti alafdaliyati fadli badnaansho sugitaankay sugan tahay wax ku tusinayaa kuma sugna fiihimaa labada kayfiyadood gudahooda min xaysu naqlu marka laga eego halkuu naqligu ka xasilayo xaysu mufrad looma idaafeeyo siday jamaahiirta culammadu qabaan saas aawadee ismiga mufradkaa ee daba dhaca waa la rafciyaa waxaana lagu rafciyaa faacilnimo walaa yudaafu ila ila aljumal xaysu waid wain yunawan yuxtamal marka min xayثu yaxsulu naqlu ficil baa la qadari ficilkaasaa faacil u qaadanaya isimkaa daba dhacay xayثu wa alzamu idaafata ila ljumal xaydu waa id wa in yunawan yuxtamal marka xayثu waxay laasimtaa jumlo in loo idaafeeyo ayay laasimtaa isimka ka dambeeyana faacilnimo ayuu noqonaya ficil baana loo qadaraya wa ama min xayثu اlmacna xagga macnuhu ka xasilaya miyaa waxay yidhahdeen xagga naqliga afdaliya labada kayfiyadood midna kuma sugna oo riwaayo sheegaysa tanaa fadli badan iyo tanaa fadli badan xagga lafdiga markaa midnaba kuma sugna riwaayo ahaan looma soo wariy wa ama min xaysu lmacna xagga macno ka xasilaya miya falafdaliyatu daahiratun fi lawali fadli badnaanshuhu waxay ku muuqataay oo daahir ku tahay hadalka hore wuxuu u jeedaa kulamaa dakarahu daakiruun taasuu ujeedaa jamaaco mutaakhiriinta ka mid oo shaaficiye ah baa sidaas yada ah nawowi kaga daba tegay hadalkiisii oo sidaa ku tacaqubay waalmas'alatu mashhuuratun fii kutubi alfiqh mas'aladuna caam bay ku tahay kutubta fiqiga waalgaradu minha waxaa looga jeedaa anna kulla man mid kasta oo dakara sheegay hadihi almas'alata mas'aladan oo min alfuqahaa'i fuqahada ka mid ah qaatibatan xalay dhammaantood yihiin lam yaqac fii kalaami axadin minhum kuma dhicin midkood hadalkiisa kuma dhicin fuqahada ka mid ah sayiduna lafdiga sayiduna ah kuma dhicin walow kaanat hadihi ziyaadatu hadday ahaan lahayd ziyaadadan sayidunaa lagu daro salliga oo lagu ziyaadiyo manduubatan mid sunna ah hadday noqon lahayd maa khafiyat calayhim kullihim kamay qarsoonaateen fuqahadaas oo dhan iyo culamadaas oo dhan xataa akfaluuha ilaa ay dhammaan ka wada haafil noqdeen والkhayr kulh fi اlاtibaac wallahu aclamu xaafid ibnu xajar wuxuu ku soo gebagabeeyey hadalkii khayrka dhammaantiina wuxuu ku sugan yahay raacista nebiga salى اllahu alيyه wasalam la raacayo wallahu aclamu ilahay baa u aqoon badan qultu shaykhu اlalbani waxau uhi raximah اllah wma dahaba ilayhi alxaafid ibnu xajarin ka uu ku tegay alxaafid ibnu xajar raximahu اllahu ilahay ha u min cadami mashruuciyati taswiidihi sala allahu alayh wasalam fi asalaati calayh in la sayideeyo sayid lagu daro inaan la sharciyaynaynin salliga nebiga sala allahu alayh wasalam lagu sallinaayo gudihiisa in ereyga sayid lagu daraa inaanay mashruuc ahayn yacni kaas uu ku tegey oo ahaaday min cadami mashruuciyati taswiidihi sala allahu alay w slam fi asalaati calayh mintu waa bayaaniya oo sidaa ahaatay itibaacan lilamri alkariimi raacisuu raacayo daraaddeed uu sidaa u yidhi lilamri alkariimi amarkii sharafta lahaa bimacnaa amarku nebigu sala allahu alayh wasalam amray baa loo jeeda quuluu allahuma salli calaa muxamadin wacala aali muxamed wa huwa aladii calayhi alxanafiyatu waana kay ku sugan yihiin xanafiyadu ay ku sugan yihiin ay iyaguna leeyihiin yaan lagu darin lafdiga sayid salliga nabiga sala allahu alayh wasalam lagu salinayo fi salaati ibrahimiya marka intani waxay noqonaysaa muctarida wa huwa aladi calayhi alxanafiyatu huwa aladii yenbagii atamasuku bih waa kay haboon tahay in la qabsado ay haboon tahay weeyi kaa uu xaafid ibnu xajar ku tegey waa kay haboon tahay in la qabsadoo lagu dhego liannahu daliilu asaadiqu calaa xubbihi sala allahu alayh wasalam liannahu itibaacaasi addaliilu asaadiqu waa daliilkii run sheegayey calaa xubbihi sala allahu alayh wasalam yacni jacaylka nebiga sala allahu alayh waslam la jecel yahay waa daliilkii ka run sheegayey ee caddaynayaa loo jeedaa qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuni yuxbibkum allah qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha qaar ilaahay jecel faatabicuuni aniga ee raaca ku dheh nebigow yuxbibkum allah ilaahay waa idin jeclaanaya haddaa i raacdaani aayaddaa waxay odhan jireen culammadu waa aayatulmixna aayadda imtixaankaa la yidhaahdaa waxaa aayatulmixna loogu magacaabay dacaa qawmun ilmaxabbata fabtalaahum allahu bi hadihi alaaya dad baa waxay sheegteen inay ilaahay jecel yihiin markaasaa ilaahay aayaddan ku imtixaanay walidalika qaala alimaamu nawowiyu fi alrawda sidaas daraaddeed buu u yidhi imaamu nawowi kitaabkiisa alrawda rawdat aalibiin wuxuu mukhtasar u yahay sharxulkabiirka araafici buu markaa mukhtasar u yahay ee wajiiska ghazaali ku sharxaayo oo alcaziiz ama fatxulcaziiz la yidhaahdo asharxu lkabiirna caan ku ah kaasuu soo ikhtisaariyey markaasuu rawdatu aalibiin ku ikhtisaariyey wuxuu ku yidhi wa akmalu asalaati cala anabiyi sala allahu alayh wasalam allaahumma salli calaa muxamadin salli waxaa ugu dhammaystiran badan buu idhi cala anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga lagu sallinaayo allaahumma salli calaa muxamadin ilaa aakhirih wuxuu uga jeedaa uun lafdiga sayid inaanu ku darin wafqa anawci athaalis almutaqadim nooca saddexaad ee soo hormaray yacni markaa xaal kayfiyaddaasi waafaqsan tahay salaatulibraahiimiya nooca saddexaad ayuu markaa si waafaqsan buu sheikhu keenay ama kayfiyad wanaa waafaqsan ayuu soo arooriyey aanu ka dhigay inay tahay kayfiyadda ugu kamaalka badan walam yadkur fiihi siyaada lafdada sayid ahna kuma sheegin almuhim sida saxiixa waxay tahay alsalaatu alibraahimiya maadaama nebigu sala allahu alay wasalam aanu ku darin lafdatu sayid waa inaan lagu darin saxiixu saasuu noqonaya iyadoo uu nebigu sala allahu aleyh wasalam la ogsoon yahay inuu sayid yahay haddana alfaadda adkaarta iyo ducooyinka iyo ma'suurka ee soo arooray ziyaado in lagu sii daro ma aha erayna in eray lagu beddelo ma aha waynaga garanaynaa xadiidkii saxiixaynka ee xadiidu baraa ibnu caazib ee ku saabsanaa dikriga hurdada markuu ruuxu seexanayo dikriga u odhanayo ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam baray bara ibnu caazib waxaana ku jirtay aakhirkiisa dikrigaa aamantu bikitaabika aladii anzalta wa binabiyika aladii arsalta bara ibnu caazib wuxuu yidhi waxaan gudagalay inaan ku celceliyo xasuusto si aan u qaybo nebiga agtiisa ayuu ku celcelinayaa dikriga markaasaan waxaan idhi buu yidhi aamantu bikitaabika aladii anzalta wa birasuulika aladii arsalta markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu igu yidhi buu yidhi baraa ibnu caazib baa odhanaya qul wa binabiyika aladii arsalta xadiidkana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey yacni lafdatu rasuul iyo lafdatu nebiy labada waxa guda ballaadhan lafdatu rasuul waayo rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kasta rasuul ma aha haddana maca daalik nebigu sala allahu alayh wasalam dikrigaa uu u laqimay bara ibnu caazib markii lafdiga nebi uu lafdatu rasuul ku beddelay yacni nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray inuu lafdiga sidiisa u daayo oo nebi aanu rasuul ku beddelin qul wa binabiyika aladii arsalta marka lafdatu nebi in beddelkeeda lafdatu rasuul la yidhaahdo maadaama xadiidkaasi diidaayo wuxuu ku tusinayaa alfaadda adkaarta ku saabsan iyo ducooyinka inay tawqiifi tahay oo naska siday ugu soo aroortay aan waxba laga bedelin xadiiskaana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey ziyaado inaan lagu darayna waa cala sabiili awlaa adkaaraha qaarkoodna waa ku soo aroortay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam u yihi falaa taziidunna calaya intuu adkaarta qaarkood iyo dikriyada qaarkood nebigu sala allahu alay wasalam saxaabada u laqimay inuu yidhi ziyaadaha ku darina marka cibaadaadku maadaama ay tawqiif yihiin alfaadda ma'suurka ah ee nebiga sala allahu alayh wasalam uu dadka u laqimay waa inaan ziyaado iyo nuqsaam iyo bedelaad midnaba aan lagu samayn waa in sideeda loo daayaa taasna waa itibaacii kamaalul itibaac waxay tahay nebiga sala allahu alayh wasalam in xarfiyan siduu sheegay loo raaco oo yacni alfaadda cibaadaadka ah aan wax tasarufa lagu samayn ziyaadada lagu darayaana waxay noqonaysaa min qabiili tasaruf ta kale dee saxaabada iyo taabiciinta iyo waa diidi jireen in alfaadaha adkaarta in wax lagu daro aad iyo aad bay u diidi jireen sheikhu marka uu atixiyaadka gebagabadiisa markuu joogay waxa uu soo naqliyey tambiihu odhanayo aahaarna kusoo guda naqlinayo tambiihaasoo uu odhanayo laysa fi kulli siyaqi lmutaqadimati ziyadatu wamakfiratuhu wa makfiratuhu ziyaado lagu ziyaadinayaa kayfiyaadka ataxiyaadada midnaba kuma jirto assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wa makfiratuhu wax ku daraya ma jiraan mar haddaan siyaqa midnaba inay ku soo aroorin falaa yuctadu biha lama tirsanayo lama ictibaarinayo in intaa lagu kordhiyo walidaalika ankaraha bacdu salaf sidaas aawadeed bay u inkireen buu sheikhu yidhi selafka qaarkood markaasuu sheikhu waxa uu soo naqliyey tabaraani inuu soo wariyey oo sanad saxiixa talxatu bnu musarif ka soo wariyey inuu yidhi rabiic ibnu khusaym ayaa tashahudka wuxuu ku ziyaadiyey wa barakaatuhu markuu akhriyey wa makfiratuhu faqala calqama markaasaa calqama oo taabiciinta ka mid ah wuxuu ku yihi naqifa xaysu cullimna waxaanu isku taagaynaa intii nala baray assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullahi wabarakaatuh bimacnaa kama kordhinayno kama ziyaadinayno alimaamu tirmidi wuxuu ku soo wariyey jaamiciisa cabdullaahi bnu cumar in nin agtiisa ku hindhisay dabeedna inuu yidhi alxamdu lilaahi waasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah yacni taxmiidkii markuu sameeyuu ziyaado yar ku daray oo salli ah markaasaa cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ka daba yidhi alxamdu lilaahi waasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah walaakin maa haakada callamanaa rasuulu llahi sala allahu alay slam intii uu sheegay waa ka daba yidhi waxaan uga daba odhanayay bay yidhaahdeen si aan laysu odhan cabdullaahi bnu cumar salliguu diidan yahay markaasuu yidhi intii ninku yidhi alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah intii in la eg buu cabdullahi bnu cumar ka daba yidhi dabeedna markaasuu wuxuu uhi walaakin ma haakada callamanaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ha yeeshee rasuulku sidaanama barin wuxuuna baray in taxmiid keliya lala yimaado marka la hindhisee in salli lagu daro nebigunama barin cabdullahi bnu cumarna saasi waa ka asaxday marka asxaabta rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay ahay itibaaca qaar ku dadaalayaan mawdicii dikri mucayani ku soo arooray dikriga waa inaan ziyaado la gelin taasaa laga qaadanaya alfaa'idatu araabica faa'idada afraad waclam ana alnawca alawala min siyaqi asalaati calayhi sala allahu alayh wasalam waxaad ogaataa nooca koowaad oo min siyaqi asalaati calayhi sala allahu alayh wasalam salliga nebiga lagu salinayo siiqooyinkiisa iyo odhaahyadiisa ka mid a wakada annawcu raabicu saasoo kaleu ahaaday nooca afraadne huwa maa callamahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam asxaabahu waa kuu nebigu sala allahu alayh wasalam baray noocaasi asxaabahu asxaabtiisa u baray lamaa sa'aluuhu markay weydiiyeen can kayfiyati asalaati calayhi sala allahu alayh wasalam qaabka nebiga loogu sallinayo sala allahu alayh wasalam ay weydiiyeen waqad istudilla bidalika waxaa loo deliishaday kaas calaa annaha afdalu lkayfiyaati inay tahay kayfiyooyinka ugu fadliga badan fi salaati calayhi sala allahu alayh wasalam salliga nebiga lagu sallinayo sala allahu alayh wasalam kayfiyadda ugu fadliga badan inay tahay liannahu laa yakhtaaru lahum waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam uma dooranaayo yacni markaa saxaabada ama ummadda wakada linafsii naftiisana uma dooranayo ila alashrafa alafdal ta sharafta badan nooca ama kayfka sharafta badan ama fadliga badan mooye si kale u dooran maayo wa min hama sidaas daraaddeed sawaba annabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku sawaabnimo xukumay oo inay sax tahay ku sheegay nawowi fi rawdati kitaabkiisa rawdat aalibiin أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية hadduu shaksi ama ruux dhaarto oo uu ku dhaarto waxaan ku sallinayaa nebiga sala allahu alayh wasalam si loogu salliyo sida ugu fadliga badan dhaartiisii kuma samafalayo oo mid dembi ka kaga badbaadaya ma noqonayo inuu kayfiyadaa la yimaado mooyaane kayfiyadaa uu nebigu sala allahu alayh wasalam amray inuu la yimaado mooyaane si kale baari kuma noqonayo dhaartiisii ku samafalay oo biri kula yimi wa wajahahu subkiyu subki shiikha la yidhahdaa waa tawjiihiyey oo weji buu u sheegay oo wuxuu ku tawjiihiyey biannahu man ataa biha ka kayfiyada la yimaada ibraahimiyada ee nebigu sala allahu aleyh wasalam amray faqad sallaa cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam biyaqiin wuxuu nebiga ugu salliyey sala allahu aleyh wasalam si yaqiinoo la hubo wa kullu man ja'a bilafdin gayriha mid kasta oo la yimi bilafdin odhah la yimi odhahdaasoo hayriha aan lafdigan ahayn ibraahimiyada fa huwa min ityaanihi bisalaati almatluubati fii shakin isagu imaatinkiisuu la yimi salaaddii laga rabay ee la amray uu la yimi fii shakin shaki buu kaga sugan yahay liannahum qaaluu maxaa yeelay waxay yidhaahdeen kayfa nusalli calayka sidaanu kugu sallinaa saanu kugu sallinaa qaala quuluu markaasuu wuxuu uhi sidaa dhaha fajacala asalaata calayhi minhum hiya qawlahum kada wuxuu ka yeelay nebigu sala allahu alayh wasalam salliga ay ku sallinayaan isaga ku sallinayaan minhum yaga xaggooda xaaluu salligaasi ka ahaaday hiya qawlahum kada wuxuu ka yeelay odhahdooday si ay yidhaahdaan intaha hadalkiisu waa dhammaaday bimacnaa waxay labada sheekhood tilmaamayaan nawowi iyo subki ruuxa ku dhaarta waa la mid hadduu ku nadrane inuu nebiga sala allahu alayh wasalam ugu salinaayo si loogu salliyo sida ugu fadliga badan sida dhaartiisii uu biriga kula imanayo ee uu dembiga kaga badbaadaye ku oofinaya waxay noqonaysaa salaatlibraahimiya inuu nebiga ugu saliyo waayo sidaasi waa sida nebiga lagala kulmay sala allahu alayh wasalam waana siduu amray waana siduu la iman jiray marka maadaamay sidaas tahay ruuxa sidaa ugu salliya waa la hubaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam ummadda markuu u caddaynayo diinta wax kastoo khayr ugu jiro waa u sheegaya maa bacasa allahu min nabiyin ila kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri ma yaclamuhu lahum sida xadiidka saxiixaynkaba ku soo aroortay nebi kastoo ilaahay soo diro waxaa waajib ku ahayd ummaddiisa inuu tusiyo khayrku u og yahay sharku u og yahayna uga digo marka kayfiyad ka khayr badan sidan hadday jirto nebigu sala allahu alay wasalam ummaddiisa waa u sheegi lahaa waana gaadhsiin lahaa saas aawadeed afdalu kayfiya waa kayfiyadaas marka bacdu shaaficiya warka ay odhanayaan kayfiyad nabiga loogu salliyo waxaa ugu fiican allahuma salli calaa muxammadin kulama dakarahu daakiruun wasaha can dikrihi alkaafiluun yacni qowlka ama fatwadaasi waa khalad waayo macnaheedu waxay tahay kayfiye nebigu aan u sheegin ayaa kayfiyadii uu isagu sheegay waxaa ka fadli badatay in kayfiye aanu sheegin ee culama ijtihaad ku heshay ta noocaasina dee ma suuragal aha siduu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam in si kale ay ka fadli badata ma suuragal ah suufiyada qaarkood waxay yidhaahdaan kayfiya nebiga loogu salliyo waxaa ugu fadli badan salaatulcadiimo kayfiya la yidhaahdo warka noocaasina waa mid khalad ah oo tan waxaa lagu radiyaa lagu radinayaa waxay kaloo dheer tahay salaatulcadiimada ay sheegayaan waxaa ku jira waxyaalo guluwi ah ama waxyaale xadgudub ah oo ducadii lagu xadgudbaayo nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay yakuunu fii ummatii qawmun yactaduuna fi dducaa'i waaltahaara aw kama qaala sala allahu alayh wasalam xadiiska abu daawuud wakayruhu soo wariyey ummaddayda waxaa ka jiri doonta buu yidhi ama ka dhici doonta dad ku xadgudbaaya ducada iyo tahaarada labadaba ku xadgudbaya xadgudubka ducada ee ku jirta salaatu cadiimana waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen واجمع baynii wa baynahu kamaa jamacta bayna aljasadi wاlruuxi ilaahow anigiiyo nebiga sala allahu alayh wasalam waxaad u kulmisaa bay yidhaahdeen sidaad jidhka iyo nafta u kulmiso oo kale ay isugu dhex jiraan oo naftu jidhka ugu jirto saasoo kale nebiga iisoo dhex geli wajcalhu ruuxan lijasadii yaa cadiimu bay yidhahdeen ilaahu jidhkayga naf uga uga yeel rasuulka salaatulcadiimada ay tobanka cadiimo akrinayaan ay sheegayaan taasaa ka mid a taasina waxa weeyaan waa ictidaa ducadii lagu xadgudbayo weliba waxay idicoodeen oo sheegteen ruuxa salaatul cadiimo yaqaana in laga tallaabsadaa ma bannaana waayo juz nebiga ka mida ku jira bay yidhahdeen maana baatil waxaas baatil weeye laa asaasa lahu min asixa ducadan xadgudubka a ah marka uu ruuxu ku ducaystana macnaheedu ma aha ilaaba ilaa inay u xaqiiqoobayso nebigana jasadkiisu intuu qayb qaybsamo inuu markaysagaa dadka gelgelaayo oo midba jusgelaayo yacni wax saxiixa maa caqlan wa sharcan wax kutusinaya lama hayo marka siiqada noocaasi waa siiqo guluwi iyo ibtidaac mid waliba ay ku jiraan kayfiyada nebiga loogu salinayna waa inay noqotaa yacni sida markaa ugu fadliga badan hadduu ruuxu doonaayo salaatlibrahimiya inuu ugu saliyo dakarahu lhaytamiyu fi duri lmanduud dakarahu waa sheegay hadalkan alhaytamiyu ibnu xajar alhaytami wuxuu ku sheegay fi duri lmanduud kitaabkiisa la yidhahdo adduru lmanduud buu ku sheegay waagaa uu sheekhu wax ka soo naqlinayo wuxuu ahaa kitaabka makhduud sidaas aawadeed qaafka waxay tilmaamaysaa inay makhduud inuu ahaa aanu matbuuc ahayn laba mawdic buu sheegay mawdicaasuu ku sheegay buu yidhi hadalkaas uma dakara dabeedna wuxuu ku sheegay mawdica kalena ana almaqsuuda yaxsulu bikulli min hadihi alkayfiyaati alati jaءat fi اlxadiiثi الصaxiixa maqsuudku waa ku xasilayaa kayfiye kasta oo ka mida kayfiyaadkaa ku yimi axaadiista صaxiixa ah wuxuu ujeedaa salaat libraahimiya kayfiyadaha ama alfaadda iyo kala duwane ay ku timi mid waloo lala yimaadaba waa ku xasilayaa oofinta dhaartii la oofinayo oo afdalkii ruuxu waa la yimi marka ikhtilaafka iyada ku sugan kayfiyaadkaasi waa ikhtilaafu tanawuc laa ikhtilaafu tadaadin salaatulibraahimiyana mawdica la amray in lala yimaada waxay ku saabsanayd salaada gudeeda idaa naxnu sallaynaa calayka fii salaatina fa kayfa nusalli calayka idaa naxnu sallaynaa calayka fii salaatina laakiin halkaa waxaan baraarujinaya macnaheedu ma aha inaan marnaba kayfiye aan salaatulibraahimiya ahayni salli nebi inayna noqon karin oo asaxaynin macnaheedu ma aha saas laakiin salaatulibraahimiya waxaa lagula imanayaa salaada gudaheeda awqaadda kale haddii wakhtiyada qaarkood lala yimaadana waxa weeye si afdala waa lala yimi laakiin maaha wakhtiyada kale inay laazim tahay salaad haddaan lagu jirin waxay culamada qaarkood ijmaac ku soo rareen kayfiyad kastoo nebiga loogu salliyo oo salli iyo salaam koobsanaysaa inay salli ahaan u sugnaanayso u asaxayso ijmac bay culamada qaarkood kusoo naqliyeen axaadiis ku yimi iyo aahaar kusoo aroortayna waa jirtaa kayfiyada aan ibraahimiyada ahayn bacdi ka midana sheikhu waa inoo soo arooriyey aahaartaas xagga axaadiistana xadiidka sheegaayo masjidka marka la soo gelaayo bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allaahumma aftax lii abwaaba raxmatik waxaa ka mid a wixii waxaa lala imanayo ama la odhanayo marka masjidka la soo geliyo marka laga baxayaba salli nebiga lagu salinayo ibraahimiyadiina ma aha ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeen xadiidkaas bimajmuuci turuqih wa minhum ashaykhu alalbani raxmat ullahi caleyh saxaabadii rasuulkana sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintiina waa laga soo naqliyay kayfiyaad kale oo mid laga soo raray culammaduna waa isla ogol yihiin fii kutub alaxaadiis waxaa ka buuxda qaala arasuulu sala allahu calayhi wasalam sala allahu calayhi wasalamna sida daahirka ah manquul weeye oo waxaa laga soo naqlinaya saxaabadii iyo taabiciintii baa laga soo naqlinaya marka ahlucilmiga qaarkood waxay soo naqliyeen salliga nebiga lagu salinayo sala allahu calayhi wasalam wa khaasatan markaan salaadda lagu jirin kayfiyad kastoo nebiga loogu salliyo oo salli iyo salaam koobsanaysa inuu salliga ku asaxayo laakiin niqaashkani hadda wuxuu ku saabsanaa salaatu libraahimiya oo salaada gudaheeda layna amray in lagula yimaado lafdatu sayid ma lagu daraya mise laguma darayo ta kale hadduu qofku markaa yacni doono kayfiyadda ugu fadliga badan nebiga ugu salliyo ama ku dhaarto ama ku nadro teebaa marka waxa weeye oofinta uu dhaartiisa oofiyaa teebay ku xasilaysa alfaa'idatu alkhaamisa faa'idada shanaad waclam annahu laa yushracu talfiiqu siigati salaatin waaxidati min majmuuci hadihi siyaq waxaad ogaataa annahu laa yushracu inaan la sharciyeynayn talfiiqu siiqati salaatin waaxida salaad keliya siiqadeediiyo odhaahdeeda in la dhex geliyo min majmuuci haadihi asiyaaq isugeynta siiqooyinkan iyo odhaahyadan oo aan la odhanayn kayfiyaadka ama siiqooyinkaa kala duwan dhammaan waa kulminayaa waa isku dhex gurayaa dadna siiqo dheer wada koobsatay ziyaado kasta oo siiqo siiqooyinka ka mida ku jirtay baan akhrinaya wakadalika yuqaalu fii siyaqi atashahud almutaqadima saasoo kalea laga odhanayaa atixiyaadka siiqooyinkiisiiyo odhaahyadiisii soo hormarayna saasoo kalea laga odhanaya bacdu almuta'ahiriin sida alimaamu nawowi waxa uu yihi salliga nebiga lagu sallinayo sala allahu alayh wasalam salaadan salaatu libraahimiya waa in la ysku dhex guraa oo riwaayo kastaa ziyaadaday koobsatay waa in la soo qaadaa waa in loo idaafeeyaa lagu daraa dabeedna siiqo wada jamcisay oo odhaahyada dhammaantood ku jiraan oo aan waxba ka maqnayn oo kulmisay waa in markaa taa loogu salliyaa hal siiqo waa in laga sameeyaa isugeynta siiqooyinka la isu geynayo ta noocaasa culamada qaarkood waa diideen waxayna yidhaahdeen siiqa salaada nebiga loogu sallinaya sala allahu alayh wasalam waa min ikhtilaafi atanawuc marka marba waa in mid la yidhaahdaa laakiin mid la ysku dhex guray oo riwaayaadkii o dhan laysaga keenay waa inaan markaa la odhan sheekhu wuxu ihi bal dalika bidcatun fi ddiin kaasi wuxuu yahay in siiqo siiqooyinkii wada koobsanaysaa in la sameeyo oo hal siiqo laga la layskaga dhigo waa bidca diinta lagu bidcaysanayo oo wax cusub lagula imanayo wa inama asunnatu an yaquula hada taaratan wa hada taaratan ee wax kaleba maahe sunnuhu wuxuu ahaaday sunnaha nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu yidhaahdo kaana mar nooca nooca kalena marka la yidhaahdo kama bayanahu shaykhu lislaam ibnu taymiyata fii baxsin lahu fi takbiiri fi lciidayn siduu caddeeyeyba shaykhulislaam ibnu taymiya baxsi isaga usugnaaday gudihiisa ku caddeeyey oo ku saabsanaa takbiirta la takbiiranayo ciideynka la takbiiranayo daadna majmuuca arqaamtaa leh bay ku xusantay buuri ibnu taymiye keligii ma diidin culamo badan oo kala diiday hataa waxaa ka mid ah bacdu culamaai ashaaficiya ayaa ka mida ah culamada diiday alxaafid ibnu xajar wuxuu ka soo naqliyey adraci shiikha la yidhaahdo oo min culamaa shaaficiya ka mid a ah shuraaxda minhaajka sharaxdayna ka mid a ah. adraci waa sheikh culamada shaaficiyada ka mid ah ee waana min shuraaxi lminhaaji laba sharaxoo waaweyn buu ku leeyahay minhaajka masaa'il nafiisana laga soo naqliyo oo gunyat lmuxtaaj iyo quut lmuxtaaj la kala yidhaahdo laakiin weli lama taabicin waa makhtuud labadiisa kitaab wuxuu yidhi alafdalu liman tashahada an yaatiya biakmali riwaayaati adraci wuxuu yidhi waxa fadli badan kii atixiyaadka akrinaya an yaatiya inuu la yimaado biakmal riwaayaati riwaayaadka ta ugu kamaalka badan wa wayaquula uu yidhahdo kulamaa sabata wax kastoo sugnaaday uu yidhahdo hada maratan wa hada maratan kana uu mar yidhahdo kana uu mar yidhahdo marka hadalkiisu wuxuu ku saabsan yahay atixiyaadka laakiin salliguna waa la mid wa ama talfiiqu in laysu geeyo oo laysku dhex daro oo hal orah laga sameeyo iyo siiqana fainahu yastalzimu ixdaasa sifati fi tashahudi lam tarid majmucata fi xadiisin waaxidin waxaa ka laazimaya oo ka dhalanaya sifo in la soo darisiiyo tashahudka ama atixiyaadsiga lagu soo darisiiyo sifo sifadaasaan ku soo aroorin iyadoo xadiis ku kulansan aan soo aroorin marka warka uu tashahudka ka yidhi salligana sidaasoo kale uga imanaya qaala alxaafidu ibnu xajar wuxuu yidhi isagoo sii tacliiqinaya wakaannahu akhadahu min kalaami ibni alqayim waxaad mooddaa adraci hadalkaa inuu ka qaatay hadalkii ibnuqayim oo hadal shabaha ayuu ibnuqayim yacni markaa hore uu yidhi maana isku waqti dhowaayeen ibnuqayim marka almuhim fatxulbaariga ayuu ku sheegaya mujaladka koob iyo tobnaad safxadda boqol iyo labiyo lixdan ayuu ku keenaya raqamka xadiidka lix kun saddex boqol toddobiyo konton yaa dhacay halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk